asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaani alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu alxaafid almundiriyu raximah llahu tacaala المنذري رحمه الله تعالى bab ذikr النبي slى الlه عlيه وsلم الأنبiyاء عalayهim السلام ka sheekayntii nebigu عalيه الصلاaةu وسلام ambiyahii hore ku sheekeeyey عن iبن cabاasi رضي الله عanهma qاal sirna mعa rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم bayna makةa والmadيnة rasuulka ilahi anagoo la jira ayaan makiya madiina dhexdeeda soconnay famararnaa biwaadin tog baan soo maray faqaal ay waadin haada waa togee qaaluu waadi الأزرق qaala kaأnnii anduru ilىa muusa عalayhi الsalaam waxaad i moodaa inaan arkayo muusa fadakara wuxuu sheegay nebigu عalayhi الsalaaةu wasalaam bilownihi wa shacrihi shayئa lam yaxfadhu daawuud daawuudka xadiidka warinayaa wax aanu xifdiin tilmaan oo xifdiin ayuu sheegay laakiin tilmaantii muusa uu lahaa waa inoo iman doonta xadiidkiisa soo socotay ku iman doontaa waadican isbacayhi labadiisa farood isagoo dhiga ay gelinaya fii udunahi labadiisa dhagood lahu ji'aarun low ju'aarun yani low siyaaxun oo dhawaaq lah kolka ugu dhawaaqaya ila allah alle ugu dhawaaqayo ila allahi tacaala bitalbiya talbiyada ugu dhawaaqayo inaan arkayaad imoodaa bule yani sidaan u hubi aan u garanayo maaran bi hada alwaadi togankan isuga maraya qaala uma sirnaa ibnu cabbaas wuxuu uhi uma sirnaa haddana waa soconnay xataa ataynaa calaa haniya ilaa aan nimid muxaa dalcadaan ka nimid faqaala markaasuu yidhi ayu saniyatin haadihi dalcaddantadu waa tee qaaluu markaasay waxay dhaheen harshaa weeyaan bay dhaheen aw lif laft ayb faqaala markaasuu wuxuu yidhi kaannii anduru ilaa yuunusa inaan arkayaad i moodaa yuunus calaa naaqatin xamraa halcas isagoo saaran calayhi jubbatu suuf oo xidhan jubbad suufa xidhan khitaamu naaqatihi hashiisa hoggaankeeduna liifun uu yahay qulbatun ama liifu qulbatin isagoo la isu idaafeeyo isagoo la tanwiiniyo labadaba labadaba waa jiraan liifku iyo qulbaduna waa isku mid xarigga xigga ah ayaa la yidhaha liif ama qulba la yidhaha maaran bi hada alwaadi dukankeeda isagoo maraya mulabbiyan oo talbiinsanaya an arkayaadi moodaa ayb isagoo talbiyeysanaya bu haddana jubbad suufa xidhnaa marka waxaa suurada diintiisa inay ku banaanayd arrintaasu leh sharaa'icda axkaamta qaarkeed bay diinuhu isku khilaafi jiray marka diintii yuunus inay ku banaanayd arrintaasu ayay u eg tahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه qاaل qاla رasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم xiina usriya bi markii la guuriyey laqiitu muusa muusa la kulmay عalayhi السalaam fanacatahu النabiyu salى الlaه alay slm nebigu waa tilmaamay muusuu tilmaamay muxuu ku tilmaamay wuxuu yihi faidaa rajulun faidaa huwa rajulun waa nin isagoo ah axsabuhu xasibtuhu waxaan u maleeyey qaala inuu yidhi muطaribun muarib oo caata ah muarib iyo darb labadaasna waa jiraan darbna waa iman doona xadii soo socda ku iman doona kana muطarib weeyaan lakin waa shakeeyey raawigaa shakeeyey muطaribkuna marka waxaa waa ninka caatada eh toosan ayaa la yidhaahaa darbi iyo muطarib rajul ra'si yani rajul shacr timihiisu ay dugul yihiin timaha mutawasitka ah ehe aan aadna u adkayn aadna u jilicsanayn ayaa la yidhaahaa kaأnahu min rijaali shanuu'ة qabiiladaas shanua la yidhaaho qabiila khayishka degta ah hasdu shanua la yidhaaho raggeeda aada mooddo raggeeda u qaala walaqiitu ciisa ciisana waan la kulmay fanacatahu nabiyu sala allahu alay slam nebigu waa tilmaamay fa idaa huwa rabcatun nin dhexdhexaado isagoo ah axmaru oo cas nin cas isagoo ah waa kii abu hurayra isagoo inkeri jiray inuu nebigu alayh sala slam xumro ku tilmaamay kaأnnahu kharaja min dimas yani min xamaam inuu xamaam ka soo bacda soo qabaystaad moodaa nadaafadiisa iyo dibihiisa iyo yani xamaaman diimaaskana xamaamku ka wada oo markuu saa u foorsado timihiisu biyo ay ka dhibcaayaan qaala wara'aytu ibraahima alayhi salaam ibraahimna waan arkay wa ana ashbahu waladihi bihi ilmihiisa anigaa ugu ekaan badan faataytu fautiitu waxaa la ii keenay binaa'ayni fi axadihimaa labanu wa fi laakhari khamr faqiila lii qud ayahumaa shi'ta kood aad doonto qaadaa la yidhi faأkhadtu labana caniiban qaatay fasharibtuhu waan cabbay faqaala markaasuu malgii la socday baa wuxuu yidhi hudiita lilfira aw hudiita alfira fitradii baa lagugu hanuuniyey firada mustaqiimada ah lagu hanuuniyey aw asabta alfira buu hanuuniyey waxaad asiibtay fitradii asiibtay amaa inaka low akadta alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd gawad ummatuka ummadaadi waa lumi lahayd bab fi dikri الnabiy slى اllahu عalيh waslm almasixa عalayhi الsalaam wاdajaal almasix ibnu maryam walmasix adajaal labadaa masix sheegiduu sheegay nebigu alayh الsalatu slam uu ka warramay can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala dakara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yowman bayna dhahraanay nnaas yani fii wasat nnaas dadka dhexdooda yuu maalin wuxuu ku sheegay nebigu alayhi salaatu wasalaam almasiix adajaal cilowgii dajaalka ahaa buu sheegay masiix yani mamsuuxu lcayn weeyaan ama waa masiix yani muxuu aha kii dhulka masaxaya dhulka wada xagta wada marinayay labadaa midkooda laga keenay magaciisa fa qaala markaasu wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala laysa biacwar ilaahay ma ila'a axwaa ilaahnimu ninkaasu sheegan doonaa waxyaalo muxuu ahay khawaariq ahna waa la imaan doonaa oo arrintaas qofkaan ilaahay toosinin oo u qaadan doono inay muxuu ahay inay runti tahay u qaadanayo markaasuu nebigu alayh salatu slam wuxuu leeyahay wax kastoo idinka shaki galaba waxaad ku garanaysaa inaadan ku garan waayinin il buu laayahay allana ilma la'a alaa ina almasiixa adajaal acwaru cayni lyumna isha midigtaa mid la weeyaan kaanna caynahu cinabatun taafiya ishiisa aad moodo xabad cinab ahoo sabaynaysa biyo dul sabaynaysa aad moodaa oo qaarkeedna uu soo jeedo qaarkeedna uu qarsoon yahay yaad moodaa midabka iyo mxuha shakliga iyo kuwala midab qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam uraani leyla araani leyla caaw waxaan isku arkay fi lmanaam manaan baan isku arkay cinda alkacba faidaa rajulu aadam nin maaxiina kaaxsani maa an taraain min udmi rijaal kaaxsani maa taraa min udmi rijaal ugu qurux badan waxaad aragtay ee ragga maaxiinka nin maaxiin oon ugu qurux badan tadribu limmatuhu halabtiisu ay garaacayso bayna katifayhi bayna mankibayhi garbihiisa dhexdooda ay garaacayso rajlu shacar timo dhexdhexaada leh yani xagga juhuudadii iyo nucuumadii yaqturu ra'suhu maa'an madaxiisu biyo u dhibcayo waadican kafay yadayhi labadiisa gacmood ku haya calaa mankibay rajulayni laba nin garbahood ku haya wa huwa baynahumaa yatuufu bilbeyt isagoo labadooda u dhexeeyo midba gacan muxuuha garabka ka saaray oo kacbada tawaafaya faqultu man haada kan waa kuma faqaala markaasuu malaa'igtii la socotay waxay yidhaaheen almasiixu bnu maryam waa ciisehiina maryam ahaa bay yidhaheen wa ra'aytu waxaan arkay wara'ahu gadaashiisana rajulan nin baan arkay jacdan oo tima ad adag qaiطan yani shadiid aljucuuda aad u tima adag acwar alcayn اlyumna isha midigta ala kaashbahi man ra'aytu min annaas ibn qaطn ibni qaطn ibn cabdilcuza ibni qaطn alkhuzaaci la odhanayey uga ekaan badan qof aan arko dad ah waadican yadahu gacantiisa ku haya calaa mankibay rajulayni laba nin dhexdood laba nin garbahood yatuufu bilbeyt oo kacbada dawaafiya faqultu man haada qaaluu hada almasiixu dajaal baabun sala nabiyu sala allahu alay slam bilanbiyaai calayhim asalaam tukintii uu tukiyey nebigu alayhi salaatu wasalaam ambiyadii uu tukiyey habeenkii la guuriyey bayt uu ku tukiyey عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لqd رأyتنيi في الحجر xجrigaan isku arkay وqرayشh تسألنيi عن msrاaya qurayشhina ay su'aalayaan guurahayga ay su'aalayaan isrihii ay kolkuuga warramay ay su'aalayaan فsألتنيi عن أشhyaaءa min byt المqdس lm أثbitha waxay weydiiyeen waxyaalha bayt المqdis ka mid ahoo aanan sugin oonan ka fiirsanin habeennima u galay awalna misen aqoonin waxyaala aanan ka fiirsanin oonan tilmaantooda garanin kolka iweydiiyeen iyo iweydiiyeen fa kuribtu waa la murgiyey waan kurbooday kurbatan maa kuribtu milahu qad kurba aanan ku lamida weligay kurboonin ayaa kurbooday farafacahu llahu ilaya farafacahu llahu lii anduru ilayhi ilaah baa iisoo qaaday iisoo muujiyey anigoo fiirinaya maa sa'aluunii can shayءin ilaa anba'tuhum bihi wax ma aynay su'aalin ilaa waa oga warramayay anigoo fiirinayaan oga warramaya waqad ra'aytunii fii jamaacati min alambiyaa waxaana is arkay anoo jamaaca ambiyada ku dhex jira faidaa muusa calayhi asalaamu qaa'imun yusallii muuse oo tukanaya faidaa rajulu darbun nin caata isagoo ah jacdun oo timo adag kaأnnahu min rijaali shanuu ah qabiiladaa shanua laydhaa raggeedii ah wa idaa ciisa bnu maryam qaa'imu yusallii aqrabu الnaasi bihi shabahan curwaةu bnu mascuudin الtaqafiyu radia allahu canhu curwat bnu mascuud ee qabiiladaa taqiif ahaa baa qof ugu ekaan badnaa ugu ekaan badnaa aanu jirin curwat bnu mascuudkii ahaa muxuu ahaa mowqafkiisii nebiga alayh isalaatu wasalaam maalintii xudaybiya sulxeedii aad garanaysaan ee goortii dambe marka soo islaamay oo la dilay shahiidnimo lagu dilay taa'if lagu dilay ninkaasaa ugu ekaa buu leeyahay qof aan arko dadka ugu ekaan badno fa idaa ibraahim عalayhi الsalaam qaa'imu yusalli ashbahu الnaasi bihi saaxibukum yani nafs nafsahu isagaa isu jeeda dadka ka ugu ekaansha badan waa saaxiibkiina aniga weeyaan faxaanat الصalاة salaaddii baa gashay salaaddii la tukanayay yaa gashay salaadaasu salaad ay ahayd marka ma garanayno waktigaas wakti habeena buu ahaa waktigaas marka inay salaatulcishaa ay ahayd inayta kale ahayd ilah baa og salaad iyo inay sunno iska ahayd marka la tukanayo oo ilahay ambiyadii uu ku soo ururiyey halkaas nebigu alayh salatu slam maalinta habeenkaa inay la kulmaan oo uu tujiyo fa aamamtuhum waan tujiyey imaan noqday falamaa faragtu min asalaati salaaddii markaan ka baxay qaala lii qaa'il qof baa wuxuu igu yidhi yaa muxamed haadaa maalikun khaazinu nnaar kaasu waa maalikii naarta mas-uulka ka ahaa ayb falam fasallim عalayhi salaam faاltafadtu ilayhi fabada'nii bisalaam isaga salaamtii ku bilaabay waan waan daymooday markaasu isagu salaamtii ku bilaabay salaamtii igala horreeyey baabu intihaaءi الnabiy slى الlaه عlay slm ilى sidraة الmuntaha fi اlإsrاء عan cabdالlahi bni mascuudi radي allahu canhu qaal lama usriya birasuuli اllahi salى الlahu عalيه waslm markii la guuriyey rasuulka ilaahay intuhiya bihi waxaa la soo gaadhsiiyey ilaa sidraة الmuntaha wa hiya sidraة الmuntaha daasuna fi الsamaء الsaadisa samada lixaad bay ku jirtaa samada lixaad bay ku jirtaa riwaayadanu saasay leedahay riwaaya horena waa kaynu soo marray inay samada toddobaadna ka sarrayso ayb ilayhaa yantahi iyadu ku soo dhammaadaa maa yucraju bihi min alard wixii dhulka lagala koraayo wixii awaamir ah ee muxuahay acmaal ee dhulka laga qaadaayo malaa'igta sidaaya halkaasayna la daafaynin fayuqbadu minha halkaasaa laga qaadaa malaa'ig kaleo xagga kale sare jirtaa baa halkaas kaga guddoonta wa ilayhaa yantahi maa yuhbatu bihi min fawqiha wax xagga kore lagala soo daadegana iyadaasuuna soo dhaafaynin fayuqbadu yuqbadu minhaa halkaasaa lagaga qaadaya malaa'igta ka soo hoosaysaayo halkaa kaga qaadaysa hoos la soo aadaysa qaala id ywsha sidrata maa ywsha qaala faraashun min dahab waxaad daboolee ku dhacay ee ku degay wuxuu ahaa faraashun min dahab balambaalis oo dahab ah balambaalisoo dahab ah yaa ku fuuray ayb alwaanun wa anwaar waa jira riwaayooyin odhanayo aan waxay yihiin waxay yihiin aanan garanayna markaas aad iyo aad kollay aad iyo aad baa loo qurxiyey wey geedkaas qaala fa ucطiya rasuulu llahi salى allahu alay wasalam halaaan saddex baa la siiyey nebigu alayhi salaatu wasalaam hadiyadii la siiyey nebiga alayhi salaatu wasalaam habeenkaas ilaah agtiisa laga soo siiyey waxay ahayd saddex shay bay ahayd asalawaati alkhams shanta salaadood ucطiya asalawaati alkhams shanta salaadood baa la siiyey wa ucطiya khawaatiima suurati albaqara suurat albaqara aakhirkeedana waa la siiyey wغfira waxaa loo dhaafay liman lam yushrik biاllahi min ummatihi shayئan almuqximaat waxaa loo dhaafay qofkaan ilahay waxba ugu sharig yeelina ummadiisa ka midana almuqximaat yani alkabaa'ir dunubta waaweyn baa loo dhaafay ee naarta ku tuurta dadka saddexdaasa marka hadiya looga dhigay nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabu fii qowli اllahi tacaalى fakana qaaba qowsayni aw adnaa can الshaybaaniyi qaala sa'altu zira bna xubayshin can qowli اllahi caza wajal fakana qaaba qawsayni aw adnaa aayaddaas macnaheedan su-aalay buu lehy ninkaa zir bnu xubaysh la yidhahdo isaguna taabici ah yaan weydiiyey faأخbaranii wuxuu u sheegay ana bna mascuudi radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam ra'aa jibriila calayhi الsalaam inuu jibriil arkay lahu sittu miati janax isaga oo lix boqol oo baal leh uu arkay habeenkaas marka ka laleeyahay muxuu ahay qaaba qawsayni aw adna uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayni aw adna waa jibriil marka jibriil buu arkay nebiga calayhi isalaatu wasalaam isagoo aad iyo aad u weyn oo khilqadiisa asliyad ahayd oo aad u qurux badan oo muxuu ahaye baalashiisii uu kaamil yihiin oo lix boqol oo baal leh can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa aayaddaas isagoo fasiraya buu wuxuu yidhi walaqad ra'aahu nazlatan ukra labadaas isagoo fasiraya buu wuxuu yidhi qaala ra'aahu bifu'aadihi maratayn ra'aahu wux alluu arkay ibn cabaas sidaasuu ku wada ilaah buu arkay bifu'aadihi qalbigiisu ku arkay maratayn laba ibn cabaas marka isagu ra'yigiisu sidaas ay ahaydoo nebiga alayhi salaatu wasalaam inuu rabbigiis arkay leylat lisraa sidaasu haystay laakiin riwaayadaha qaarkoodna waa iska idlaaqa riwaayadaha qaarkoodna waxay tidhahaan bicayni ra'sii buu ku arkay riwaayadaha qaarkoodna biqalbihi qalbigiisu ku arkay buu qalbigiisu ku arkayna marka riwaayada odhanaysaa nafteedu ma aha inuu manaan ku arkay yaqday ahayd marka waa masaladaas masale ay isku khilaafeen saxaabadii nebiga alayh salatu salam qaarna ay sugi jireen qaarna ayay inkiri jireen baab fii ru'yat اllahi عaزa wajal aragtida alla uu nebigu alay الsala slam arkay ayb can masruuqin raximah اllah masruuq ibn اأjdac nin la yidhaaho taabici ah oo a'immada xadiidka ka mid ah qaala wuxuu yihi kuntu mutaki'an cinda caaئiشha caaئisha agteedaan jiqalaysnaa faqaalat markaase waxay tihi ya abaa caaئiشha abu caaishana waa kunyada masruuq kunyadiisa weeyaan isagoo yar baa la xaday oo qoladiisa qol aan xaday markaasa masruuq loo bixiyey waxay tidhi ثلاث man تklma بwaaxidaة minhuna faqad أcظma عlى اllahi اlfirya saddex qofkii mid kamida ku hadlaayo beenta alla u ka been sheego aad u weyneeyey been weyn buu ilahay ka sheegay faqad acdama waa weyneeyey alfiryata calى اllah beenta ilah lagu been abuurto yuu weyneeyey qultu markaas wuxu ma huna maxay yihiin qaalat man zacama ana muxamada ra'aa rabbahu faqad acdama alfirya qofkii ku andacooda inuu muxamed rabbigiis arkay beentuu weyneeyey been weyn buu ka hadlay qaala masruuq baa wuxuu yidhi wa kuntu mutaki'an waan jeqlaysnaayo fajalastu waan fadhiistay waqultu markaasa waxaan yaa uma almu'miniin intadiriini andiriini isug xaga intaad horta labada kala sheegin kan ila sug ayb walaa tacjaliini haydadejinin alam yaqul illaahu tacaala ilah miyaanu dhihin walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin walaqad ra'aahu nazlatan ukra soo sidaa ilah maanu dhihin adiguna ru'yadii baad inkiraysaa ilahna wuu sugayaa faqaalat markaasa waxay tidhi faqaalat caaishatu radia allahu canha ana awalu hadihi اlummati sa'ala can dalika rasuula اllahi salى allahu alay wasalam ummaddantada qofkii ugu horreeyey arrintaa nebiga weydiiyey baan anigu ahaa aniga qof weydiy weydiye ugu horreeyey fa qaala markaasu wuxuu yidhi inamaa huwa jibriilu calayhi salaam waa jibriilkaasu ka aan arkay jibriil weeyaan lam arahu fii suuratihi alatii khuliqa calayha kayra haatayn almaratayn suuradiisi alla ku abuuray ee asliyad ahayd labadaa goor mooyaane mar kale ma ku arag buu leeyahy marka labadaa goor ee ilaah uu sheegayaayo waa jibriil wuxuu arkay ra'aytuhu waxaan arkay munhabitan min asamaa cirka isagoo ka soo degaya saadan uu awday qariyey cidamu khalqihi khalqigiisa weynankiisa uu qariyey maa bayna asamaa'i walard cirka dhulka inta udhexaysa uu qariyey baan arkay ayb faqaalat markaas markaa taas waa uga jawaabtay labadii kale u ka midhaysaa faqaalat markaas ah, maya weliba daliilba usoo deliishanaysaa ah, munaqashadii bayna ka hadhin waxay tidhi awalam tasmac miyaadan maql an allaha tacaala yaquulu ilahay inuu leeyahay laa tudriku alabsaar wahuwa yudriku alabsaar wahuwa latiifu lqabiir inuu marka waxay u wadaa aayad danbe waxay soo deliishanaysaa ru'yada ilaahay fi dunya inay hayru mumkina ay tahay aakhira ma aha adduunyada inaan lagu arki karin ay tahay kollayba adduunyada qof aan nebi ahayn oo calayhi salaatu wasalaam aragtidiisa ku sheeganaya ama looba sheegayaayo ma jiro nebigun baa calayhi salatu wasalaam leylat alisraa inuu arkay iyo inaanu arkin hadduu arkayna siduu ku arkay siday ahayd maindhihiisu ku arkay mise caynay qalbihii buu ku arkay uu khilaafka ku jira ayb Hmm. Hmm. Hmm. ayb awalam tasmac miyaadan maqal an allaha tacaala yaquul inuu aayad kalen ilaah ku leeyahay wama kana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxya aw min waraa'i xijaab aw yursila rasuula so sidaana maadan maqal ilaah inuu leeyahay ila qawlihi tacaala caliyun xakiim marka qofna inuu ilaahay mubaasharatan inuunu arki karin iyo aayadana iyadan usoo deliishanaysa adduunka unugu arki karin ayb qaalat markaase waxay tidhi wman zacma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm katama shayئa min kitaab illah qofkii ku andacooday inuu rasuulka ilaahay qariyey wax uu kitaabka ilahay ka mid oo alla u waxyooday faqad cadama alkarya beentuu weyneeyey been weyn buu la yimid wallahu yaquul ilahna wuxuu leeyahay ya ayuha nabiyu ya ayuha arasuulu balغ ma unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal fama ballغta risaalatah saasuu ilaahayna yidhi ilahay baa faray inuun waxba qarin oo waxyadoo dhan uu dadka soo gaarsiiya hadduu wax ka qariyana inaan risaaladii ilahay gudanin qaalat wman zacma annahu yuqbiru bima yakunu fii gadin faqad cadama alfirya qofkii ku andacooday inuu ka warramayo waxa berri dhici doonana isaguna beentuu weyneeyey wallahu yaquulu ilana wuxuu leeyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati wاlardi اlgayba ila allah ilaahay mooyaane wax kale oo qaybka ogi ma jiro buu ilaahna leeyahay zaada daawuud daawuud baa wuxuu ku daray qaalat walow kaana muxamadun kaatiman shay-an hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax qarinayo mima unzila calayhi wax lagu soo dejiyey ah lakatama hadihi alaaya aayaddantaaduu qarin lahaa aayaddantada canaantu ay ugu jirto ayuu qarin lahaa waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayh amsik calayka zawjak wاttaqi اllaah wa tukfi fii nafsik ma allahu mubdiih وتkشhى الناaس والlahu xq an تkشhى ayadaasu qarin lahaa hadduu qarinayo زayd بn xاarثة baa mxuu ahay waa kii nebigu عalيه الصلاaةu وaسلaam ina eedadii oo زaynب بintu jaxshi ayuu u guuriyey zaydna mawlihiisu ahaa nebigu عalيه الصلاaةu وaسلaam ilaahna wuxuu u sheegay zayd markuu furo inuu ilaahay nebiga u guuriyey u sheegay marka zayd baa ilaah nacsiiyey zayd baa marka nebiga عalيه الصلاaةu وسلام uga dacwon jiray inaan furaan rabaa odhanayo markaasuu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلaam aanu arrintaas isagaa zayd uu kala hesheeda aan u sheeginoo markaasuu zayd waaninayo oo odhanayo ilaah ka baqo haweeneedaad hayso oo reerkaaga dhaqo oo dhahayay arrin ilaahayna uu sheegay oo ninkaas inuu furi doono isagoo guursan doono uu u sheegay ah taasuu marka ka xeshoonaya nebigu alayh salaatu wasalaam taas alla ku canaantay hadduu wax qarinayo taasuu qarin lahaa bay leedahay wa can abi muusa radia allahu canhu qaal qaama fiina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bikhamsi kalimaatin shan eray buu nebigu alayh salaatu wasalaam dhexdeeyada kala kacay faqaala wuxuu yidhi ina allaha laa yanaamu walaa yenbagii lahu an yanaam ilaahay ma seexdo umana haboono jaa-is kuma aha inuu seexdo yakfidu wa yarfacuhu miisaanka laga wada qisdiga qisdiguu hoosna u dhigayaa korna u hayaa ayb acmaasha iyo darajaadka bani aadam ee mxua makhluuqaadkiisa ayuu had iyo goor miisaamayaa yurfacu ilayhi camalu اleyli qabla camali الnahaari wa camalu الnahaari qabla camali اleyl waxaa loo geeyaa camalka habeenkii addoommuhu ay sameeyeen baa loo geeyaa camalka maalinta inta ka horraysa kii maalintii aana ka habeenku intaanu gelin baa loo keena xijaabuhu nuur xijaabkiisu waa nuur wa fii riwaayatin annaar xijaabuhu naar mise xijaabuhu nuur labada riwaayad baa jirta low kashafahu hadduu xijaabkaa qaadi lahaa la axraqad waa gubi lahayd subxaatu wajhihi yani anwaaru wajhihi wejigiisa nuuriyaalkiisu waxay gubi lahaayeen ma ntahaa ilayhi basaruhu ilaahay eh, basarkiisu wuxuu u gaadho oo min khalqihi makhluuqaadkiisa afartaa eraybu nebigu alayh salaatu wasalaam dhexdeedisa kala taago sheegay buu leey marka ilaah waa inaan mxuaha xadiidkana wuxuu sii taageerayaa ilaah inaan adduunka lagu arki karaynin oo xijaabkaa la sheegayana marka waa xijaab khalqiga saaran mooyaane xijaab ilaahay eh, saaran oo muxuu aha ilaah qarinaya ma jiro ilah wax walba waa ka wenya ilah wax ma qarin karo marka xijaabku makhluuqaadku saaran yahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa أناaسا qاlوu لرasuuلi اللahi صلى الله عليه وسلم hal narىa ربna yومa القiyاamة maalinta قyaamaha rabbigayo ma arkaynaa ayuu nimanku yidhaaheen faqاla rasuulu الlahi صلى الله علي sلم rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi hal تudaaruuna في الqmri laylaة الbdri ma laydinku dhibayaa dayaxa oo habeenka afariyo tobnaad aragtidiisa ma idinku dhibayaa hal tudaamuunana waa jirta ama tadaamuun ma isku cedhiiriyaysaan ama laydinku cedhiiriyayaa wax idinka qarinaya ma jira dayaxa oo afariyo tobnaad ah oo daruuri ayna ka sokaynin miyaad ru'yadiisa wax idinka celinaya uu jira qaaluu laa yaa rasuula allah qaal hal tudaaruuna fi shamsi laysa duunaha saxaab qoraxda oo daruuri ayna ka sokaynin ma laydinku dhibaya aragtida dib ma idinku ahaanaysaa qaaluu la qaala inakum tarawnahu kadalika waad arki doontaan sidaasoo kale ad arki doontaan yani kadalikaada tashbiiha laga wadaa waxa weeye sida shakil shakila-aan kuwan ugu arkaysaan baad u arkaysaan intaasun bay iska shabahaan inay yaqiin ay tahay ru'yadoodu ayb kolkaasu sidii loo arkaayo buu sheegaya waktiga ay tahay oo markaasu wuxuu yidhi yajmacu allahu annaasa ywma alqiyaama ilahay dadku soo ururin doona maalinta qiyaamaha fayaquulu markaasu wuxuu odhan doonaa man kaana yacbudu shay-an falyatabichu qofkii wax caabudi jiray ha raaco fayatabicu man kaana yacbudu shamsa shams wayatabicu man kaana yacbudu alqamara alqamar wayatabicu man kaana yacbudu awaaqiita awaaqiit asnaamta laga wada awaaqiitana qofba ummadii waxay caabudi jirtay yay raacaysaa kuwii day caabudi jiray kuwii xidig caabudi jiray kuwii qoraxda caabudi jiray kuwii sanam caabudi jiray qolaba way caabudi jirtaa wa tabqa haadihi alummatu ummaddanaas oo hadhaysa fiiha munaafiquuha iyagoo munaafiqiintaadin ay ku dhex jirto fayaأtiihim الlahu taعaalى ilah baa u imaan doona fii suuraةi غayri suuratihi alatii yacrifuun sifad oo sifadii ay ku garanayeen aan ahayn ayuu ugu imaanayaa siday ku yaqaaneen si aan ahayn ayuu ilah ugu imaanayaa fayaquulu markaasu wuxuu odhanaya ana rabbukum anaa rabbigiina fayaquuluun nacuudu biاllahi minka ayay odhanayaan haadaa makaanuna xataa yaatiyana rabbuna faida jaءa rabbuna carafnaahu halkan waa meeshayada yani meeshayadanaan joogayna ilaa rabbigayo nooga yimaado hadduu noo yimaadana waa garanaynaa ayb fa yaatiihim allahu ilaah baa u imaanaya fii suuratihi alatii yacrifuun sifadiisii ay ku yaqaaneen buu ugu imaanayaa fayaquuluuna markaas fayaquul wuxuu odhanayaa ana rabbukum fayaquuluuna anta rabbuna hadaa rabbiga yagii ah fayatabicuunahu waa raacayaan wayudrabu siraat jidkii baa la joojinaya laqotominaya bayna dahray jahannam jahannam dhabarkeeda ayaa lagu fidinaya fa faakunu waxaan aanayaa ana wa ummatii awala man yajuuz awalu man yujiiz qof gudbaaya ka ugu horreeyaan aniga ummaddayda noqon doonaa walaa yatakalamu yowmaidin ila rusul rususha mooy wax kaloo maalinta hadlaayaana ma jiro wa dacwa rusul rususha maxaa baryadeeduna waxawy ilahay baryayeen yowmaidin maalinta allahuma sallim sallim intaa kale iyaguna ku hadlayaan wa fii jahannam jahannamna waxaa ku jirta kalaaliib kalaaliib baa ku jirta kalaaliib waa jamcu kalluub kalluubna waa birtan soo godan birtan soo godana hiliblihii iyo hilibka ay suraan iyo kale kuwaasaa kalluub la yidhaaho mithlu shawki sacdaan geedkaa sacdaanka la yidhaaho qodaxdiisa oo kala ah hal ra'aytum sacdaan sacdaanka ma aragteen qaaluu markaasi waxay yidhaaheen nacam yaa rasuul allah waa aragnay qaal xadiidka abi dheeraa baan ku dhex jiraa marka oo muxaa ru'yada ilaahay ka hadlaayey jahannam kalaaliib ayaa ku jirta buu yidhi oo mithlu shawki sacdaan geedkaa sacdaanka la yidhaha qodaxdiisa oo kale ah hal ra'aytum sacdaan sacdaanka ma aragteen qaaluu nacam yaa rasuul allah ha u arrin rasuulka ilaahay qaala fa innahaa kalaalibtaasu midlu shawki sacdaan geedkaa sacdaankaa quruxdiisa oo kale weeyaan hayra annahu laakiinse laa yaclamu ma oga maa qadru cadamatihaa weynankeedu intuu la-eg yahay ma oga maa qadru cidamiha ila allah alla mooyaane wax kale weynankeedu intuu la-eg yahay ogi ma jiro laakiin sidaasay u eg tahay oo shakleeda u eg tahay oo affiiqan tahay takhtifu nnaasa dadkay dafaysaa biacmaalihim camalnadooday ku dafaysaa jahannam bay muxua jidka dhabarkiisa maraaya ayay dadka ka soo qabsanaysaa oo hadba camalkooda siduu kale yahay bay u kala qabsanaysaa qaarna way kadba tuuraysaa oo naartay ku tuuraysaa qaar waa jeexjeexaysaa qaar waa yar xaganaysaa qofba siba qaar maraday ka qabsanaysa qofba sibay ku noqonaysaa fa minhum waxaa ka mida almu'min mid mu'minaa ka mida dabkii qabsanayso ayb ym mxaa baqiya bicamalihi camalkiisa ku baaq ahaanaya wa minhum waxaa ka mid ah almujaaza ku la gudbinayo hmm. xataa yunaja mid la gudbinaayo ee mxua ilaa la nabadgelinayo xataa idaa faraga allahu ilah markuu dhameeyo min alqada'i bayna alcibaadi dadka inuu kala xukumo markuu dhameeyo wa araada uu doono an yukhrija inuu ka soo bixiyo biraxmatihi naxariistiisa uu kaga soo bixiyo man araada min ahli الnaar qofkuu doono ahlu naarka ka mid naarta ka soo bixi markuu doono amara almalaa'ika malaa'igta wuxuu farayaa an yukhrijuu min annaari naarta inay ka soo bixiyaan man kana laa yushriku biاllahi shay-an qofkaan ilaahay wax ugu sharig yeeli jirin inay ku soo bixiyaan miman araada allahu an yarxamahu intuu ilaah doonayo inuu naxariista ah miman yaquulu laa ilaaha ila allah fayacrifuunahum way garanayaan fi naari naarta dhexdeeday ku garanayaan yacrifuunahum waxay ku garanayaan biathari sujuud sujuudda raadkeedii bay ku garanayaan taakulu nnaaru naartu waa cunaysaa min ibni aadam bini aadamka waxay ku cunaysaa ilaa athara sujuud xubnihii sujuudda afarteed sujuuddan mooyaane raadkoodii mooyaane wax kale inta kaleo dhan waa cunaysa marka intaasaa baaqi ahanaysa intaasaa lagu garanaya in qofku mu'min yahay intaa toddobada xubnooda sujuudda oo fayow baa la arkayaa lagu garanaya xarama allahu cala annaari an taakula ahara sujuud ilahay naarta wuxuu ka manciyey inay sujuudda atarkeeda cunto fa yukrijuuna min annaar naartay ka soo bixinayaan ama fa yakhrujuuna min annaar naartay ka soo baxayaan waqad imtuxishuu iyagoo dhuxulooday dhuxul iyagoo noqday ay naarka ka soo baxayaan fa yusabu calayhim maau lxayaa biyihii nolosha webi oo nahru nahrulxayaa la yidhaha biyihiisa lagu shubayaa fayanbutuuna minhu way kasoo bakasoo baxayaan oo kasoo dhalanayaan kamaa tanbutu lxibba siday cayadu uga soo dhalato fii xamiili sayl daad xoorta yafrugu allahu tacaala min alqadaa'i bayna alcibaad ilaah wuxuu dhammaynayaa xukunka uu dadka kale xukuma buu dhammaynayaa wa rajulu rajulu baa soo hadhaya ninbaa soo hadhaya muqbilun biwajhihi cala annaar naarta wejigiisa kula sii jiro nin naarta jannada dhexdeeda jooga ayaa dadkiisa ka soo hadhaya kolkay dadkii hadda kolkan qadahan kada wuxuu ka wadaa waa qadihii naarta iyo jannada dadka lagu kala xukumaayey dadna naartii baa wixii naarta geli lahaana waa la geeyey jannada geli lahaana waa la geeyey nin baa marka isagu soo hadhayay oo naarta iyo jannada udhexaysa ninkaasaa wax jannada gala ugu dambaynaaya ninkaasna bal intuu la kaanayso darajadiisa soo fiiriya naartu xagga naarta wejiga ugula sii jeeda wa huwa aakhiru ahli ljannati dukuulan iljanna waa ahlu jannaha qofka ugu dambeeya galitaan jannada la galo fa yaquulu markaasu wuxuu odhanaya ay rab rabbiyow isrif wajhii can innaar ilaahu naarta wejiga ka jeed qad qashabanii waxaa i gubay riixuhaa urkeedii wa axraqanii dakaa'uhaa holoceedii baa i gubay fayadcu llaha maa shaa maa shaa allaha an yadcuuha ilaah buu baryaaya inti un alla doono inuu ilaah baryo sidaas ku wadaya baryadaa ku wadaya ilahu kol un xaggan iiga jeedi wejigayga un xaggan uga jeedi uma yaqulu llahu tabaaraka watacala ilah baa wuxuu ku odhanayaa hal casayta ma u dhowdahay in facaltu dalika bika haddaan sidaa kuu yeelo an tas'ala hayrahu wax kale inaad weydiiso ma laga yaaba inaad wax kale weydiisato fayaquul laa as'aluka hayrahu wa yucطii rabbahu rabbigiisu wuxuu siinayaa min cuhuudin wa mawaahiiq ballamiye iyo mxuu ahay iyo ballanqaadyo adag buu wuxuu ka siinayaa maa sha allah xun alla doon waa u dhaaranayaayo waa u adkaynaya fayasrifu allahu wajhahu can الnaar wejgiisu ilah naarta ka jeedinaya faidaa aqbala calى aljanna jannada markuu qaabilo war war'aahaa uu arko sakata wuxuu aamusayaa maa sha allah an yaskuta muddo uuna ilaaha doono inuu aamusa buu aamusayaa uma yaquulu markaasu odhanaya ay rab qadimnii ilaa baabi aljanna ilaahw ii dhow albaabka jannada xoga ii dhowa fayaqulu allahu lahu ilah baa ku odhan doonaa alaysa qad acطayta cuhuudaka wamawaahiiqak mawaahiiq waa jamcu mihaaq mihaaquna waa cahdiga adag cahdiga aad u adag baa la yidhaahaa miyaadan mawaahiiq iyo cuhuud aadan ku siinin ku bixinin laa tas'alunii hayra aladii ucطiiq wixii lagu siin wax kale inaad su-aalayni so adiga ballan ku qaaday ma ah ayb waylaka ya bna aadam hooga in aadanow ma aqdaraka khiyaano badnida fa yaquul markaasu wuxuu odhanaya ey rabbi wayadcu llaha ilaah buu baryayaa ilaahay ilaahay buu dhahayaa xataa yaquula lahu ilah ku yidhaaho hal casayta ma u dhowdahay in actaytuka haddaan ku siiyo daalika midka aan ku siiyo an tas'alanii hayra an tas'ala hayraha inaad wax kala weydiisato fa laa wacizatika maya cizigaaga ku dhaartay fayucطii rabbahu maa shaء allahu min cuhuudin wa mawaahiq wuxuu ilaah siinaya wuxuun alla uu doono oo cahdiyaal iyo ballanqaadyo aad adag ah fayuqadimuhu ilaa baabi اljanna albaabka jannada u dhoweynaya faidaa qaama calىa baabi اljanna markuu jannada albaabkeeda istaago infahaqat yani tanafasat lahu ljanna jannada u neexsanaysa oo carabteeda iyo waxaasa kusoo baxaya yani fara'a markaasu wuxuu arkayaa maa fiiha min alkhayr wasuruur waxa ku jira ee khayr iyo farxad ayuu arkayaa ayb fayskutu ma shaء allahu an yaskut intii un alla doono inu amsa muddo uu aamusnaanaya uma yaquulu markaasuu odhanaya ay rab adkhilni اljanna ilaahu jannada i geli uu odhanaya fayaquulu allahu lahu ilah baa wuxuu ka odhanaya alaysa qad acطayta cuhuudaka wa mawaafiiqaka an laa tas'ala hayra aladii ucطiik waylaka ya bna aadama maa aqdarak fayaquul markaasu wuxuu odhanaya ay rabbi laa akunu ashqىa khalqik yaanan ahaanin dadka khalqigaaga ka ugu ayaan daran yaanan ahaanin ilaahay falaa yazaalu yadcu llaha alle inuu barya baanu ka zuulaynin xataa yadxaka allahu caza wajalla minhu ilahu ilaah ka qoslo kaga qoslo ninka faidaa daxika allahu tacaala minhu ilah hadduu ka qoslana qaala wuxuu odhanayaa udkul iljanna jannada gal faidaa dakalaha markuu galo qaala allahu lahu ilaah baa wuxuu ku odhanayaa tamanah wax qabso markuu jannada galo buu odhanaya jannadii waa buuxsantay oo waa la kala qabsay meel aan ka fadhiistaba male buu dhahayaa markaasuu ilah odhan wuxuu qabsa adugu marka waxa aad rabto in lagu siiyo adu qabso ayib wax qabso baa la odhanayaa fayas'alu rabbahu rabbigiisu baryaya ilaa waxaysigu odhanaya wa yatamana waa tamaneeya xataa in allaha ilaahayna la yudakiruhu wuxuu xusuusinayaa min kada warwaxayo waxaana wax ka qabso buu ilahay dhahaya xataa ida inqatacat bihi alamaaniyu markay tamaniyaadkii ay la dhammaadaan oo wixii uu qalbigiisa kusoo dhaco o dhan uu sheegto qaala allahu tacaala ilaah baa wuxuu ka odhanayaa dalika laka wa miluhu macah kaasaad leedahay iyo wixii lagu daray wax lamid aho lagu daray baad leedahay buu dhehaya qaala caطaa ibnu abi rawax caطaa ibnu abi ibnu abi burayda baa wuxuu yidhi wa abu saciidun abu saciidin abu saciidna abu saciidin alkudrina ninkaan sheekeynaya marka wuxuu abu hurayra abu saciid alkhudri baa meeshaa joogay isaguna kelimadan u dambaysa marka wax ku darayaa isagu abu hurayra wuxuu yidhi dalika wmilhu macahu buu ilaah dhihi doonaa abu saciid alkhudri baa marka taa abu hurayra muxuu ahay u tacdiirin doona abu saciid alkhudri baa wuxuu yidhi maca abi hurayra abu hurayru la joogay laa yaruddu calayhi min xadiidihi shay-an xadiidka abu hurayra uu sheegayana waxba ka waanu radinayno kulli waa u wada rumaynayay xataa xadaa abu hurayra abu hurayra ku sheekeeyey ana allaha caza wajala qaala lidalika arajulu ninka inuu ku yidhi wamilahu macahu wixii aad qabsatay iyo wax lamida oo lagu daray baad leedahay taasuu abu hurayra ku qoonsanaya abu saciid qaala abu saciid abu saciid baa wuxuu yidhi وcشhرaة أمثاalihi maعه milahu macahu ma aan dhehine وcشhرaةu أمثاalihi buu yihi ya aba hurayra qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yihi ma xafidtu إilaa qawlahu dalika laka وmiثlhu macahu taas maan wax kale ma xifdin dalika laka وmiثlahu macahu taasaanan ka xifdiyey qaala abu saciid abu saciid baa wuxuu yidhi أshhadu waxaan ku dhaaranaya أنii xafidtu min rasuuli الlahi slى الlahu عalayhi waslama qowlahu dalika laka وcashraةu amhaalihi kaas iyo tobankiis oo lamidahoo lagu daray baad leedahay inuu yidhi qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi wadalika الrajulu aakhiru ahli اljannati dukuula اljanna ahlu jannaha qof ahoo eh, jannada galaa ninka ugu dambeeya weeye ninkaasa marka intaa la siinaya wixii un qalbigiis uu qabsaday iyo wixi alla daray iyo riwaayad kalena waa ka ahayd adduunyada toban laabkeed baa ninkaa la siinaya adduunyada oo dhan jamiica qaaraatiha weylankeeda iyo nicmadeeda iyo waxa yaala tobanke toban jibbaarkeed ayaa ninkaas la siinaya waa ninka ugu darajo yar marka baabu khuruuji اlmu'miniina min الnaar can abi saciidin اlkudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ama ahlu الnaari aladiina hum ahluha ahlu naarka naarta dadkii loo abuuray ee gaaladu uhu fa inahum laa yamuutuuna fiiha walaa yaxyawn iyagu mana dhintaan mana ku noolaadaan jannada dhexdeeda ee naarta dhexdeeda ee silic bay ku jiraan yani nolol wanaagsan kuma noola mase dhimanayaan oo nafta kaban baxayso walaakin naasun dad minkum idinka idin ka mid a mu'miniinta asaabathum naaru bidunuubihim naartu ay bisabii dunuubtooda ay ku asiibtay ow qaala mise wuxuu yidhi khaayaahum bisabii khaayaahum ay ku asiibtay kuwaasaa marka iyagu dhiman doona faamaatahum allahu tacaala imaatatan ilaah waa dilayaa naarta dhexdeeda dil buu ku dilayaa xataa ah, eh, mu'miniinta ahlu naarkiihi waa ilaah waa uga naxariis badan yahay naarta dhexdooda ilah ugu naxariisanaya iyagu waa dhimanayaan naarta marka hore waa cunaysaa laakiin waa dhimanayaano dareenkooda marka waa ka yaryahay kuwa gaalada way dhimanayaano waa duxuloobayaan ayb xataa idaa kaanuu faxman markay duxul noqdaan adina bishafaaca udina bishafaaca shafaacada la idnayaa in la shafaaco qaado ambiyadii iyo shafaaco qaado saalixiintii ayb fayajiiu bihim fajii'a bihim waa la keenayaa dadkaas muxuu aha ahlunaarkaa la keenayaa dabaa'ira dabaa'ir xidhmo xidhmo xidhmo xidhmooyin iyagoo aan dhuxul ah baa la keenayaa majmuca majmuca ayb fabuhuu fii anhaari alxayaa fii anhaari aljanna buhuu waxaa lagu firdhinayaa ana lagu daadinayaa fii anhaari aljanna webiyaalka jannada lagu daadinayaa uma qiila waxaa la odhanayaa ya ahla aljanna afiiduu calayhim kusoo shuba biyaha kusoo shuba aljanniyo ayb fayanbutuuna way soo dhalanayaan nabaata alxibba sida cayadu usoo dhalato takunu fi jaanibi takunu fi xamiili sayl daadku wuxuu soo qaaday xubnada iyo qoryaha iyo daadku uu sidee daadku meesha uu kaga tegey si uga soo dhex baxdo sidaasoo kale usoo baxayaan oo dhuxushii iyo wixii ay isaga reebayaan faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid a baa wuxuu yidhi kaana rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana bilbaadiya rasuulka ilahi waxaad mooday inuu baadiya joogi jiray waad moodaa marka su tilmaamaya cayadii iyo si usoo baxaysa iyo daadku qashinku uu soo qaaday iyo عن أنس عن ابن مسعوud رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل آkhiر man ydkل الجنةa رaجuل jannada nin gelaya waxa ugu dambeeya nin oo ymشhi maratan kor soconaya وykفu maratan marna kufaaya ninkaas waa ugu dambayn doona watasfacuhu الnaaru maratan naartu ay mxu ahay ay dharbaaxayso mar naarta holaceeda kusoo baxay hof mar siinayso faidaa jaawazaha markuu gudbo iltafata ileyha buu soo daymoonaya markuu jidkii markuu dhaafo ee intuu jidka ku jiro uu marna kufaya marna kacaya naarta holaceeda kusoo baxayo leefayo hof siinayo mar waa ka yardamaya sidaasuu ku jiraya markuu gudbo oo siraadkii uu ka gudbo naartii dib u daymoonaya fa qaala markaasu wuxuu odhanaya tabaaraka aladii najaanii minki waxaa barake iyo khayr badan oo weyn ilaahayga kaana ayaan badniya ilahayga kaana kolba haddaanan kugu dhicin laqad acطaani allahu shayئa ma acطaa axada min ma acطaahu axada min alأwaliina wاlآakhiriin ilaahay wuxuu isiiyey wax aanu dadkii hor iyo dadkao dambe toona siinin dadkood oo dhanuna waa ahljanna oo dhanuna waa ka wada fiican yihin isaga isagana wuxuu isu haystaa inuu dadko dhan isaga ugu fiican yahay uu isu haystaa nicmada ahlujannahay ka mid tahay marka qofna inaanu in qof ka fiican yahay aanu moodayn hadduu qof waliba hadduu dareensan yahay in laga fiican yahy o laga darajo badan yahay naqsi buu dareemi lahaa marka qof waliba wixiisaasuu ku aamin qaba ayib faturfacu lahu waxaa loo muujinayaa shajaratu geed ba u muuqanaya geed baa u muuqanaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa ey rabbi adninii min hadihi shajara liastadila bidillihaa wa ashraba min maa'iha ilaahu geedkaa ii dhaweey aan halkeeda harsada oo biyaheedaan ka cabbi fa yaquulu allahu caza wajalla ilah baa wuxuu odhanaya ya bna aadam bni aadamow lacallii in acطaytuka maa sa'altanii eh, sa'altanii hayrahu hayraha waxaa suurowda haddii aan ku siiyo inaad wax kale i weydiisato fayaquul markaas oo dhan laa yaa rabbi maya wayucaahiduhu wuxuu ugu ballan qaadayaa anlaa yas'alahu hayraha wa rabbuhu tacaalaa rabbigiisna yacduruhu waa u cudur daarayaa li'annahu yaraa wuxuu arkayaa maa laa sabra lahu calayhi waxaanu ka sabri karin nicmo aanu ka sabri karin ayuu arkayaayo hadba marka wixii uu ballantii u qaaday ilowsiinaya ilaahayna marka waa u cudur daarayaa sidaas daraaddeed ugu cudur daaraya wax laga sabri kalayn wax u muuqdaayo fayudniihi minha ilaah baa u dhoweynaya fayastadilu bidilaha arkeedii buu harsanaya wa yashrabu min maahi biyaheedi wax ka cabaya wa lahu shajaratun waxaa loo muujinaya loo bidhaaminaya geed kale shajaratun uqraa geed kale axsanu min aluula si hore ka qurux badan fayaquulu markaasu odhana ee rabbi adninii min hadihi shajarat geedka ii dhowee liashraba min maayiha waastadila bidilaha laa as'aluka hayraha mid kale ku weydiisa maayo ilah taa un ii dhowee fayaquulu markaasu ilah odhanaya ya bna aadam alam tucaahidnii an laa tas'alanii hayraha so iguma aadan ballanqaadin inaadan tii hore waxaan ahayn aadin weydiisanin fayucaahiduhu markaasuu ugu ballan qaadaya anlaa yas'alahu hayraha inaan midan mooye wax kale su'aalaynin fayaquul markaasu wuxuu odhanaya lacallii in in adnaytuka minha haddaan kuu dhoweeyo tas'alunii hayraha inaad hayrka weydiisataa suurowda fayucaahidu an laa yas'alahu hayraha inaanu qayrka udiisanin buu ku ballan qaadaya wa rabbuhu tacaalaa yacduruhu rabbigiisna waa u cudur daarayaa liannahu yaraa maa laa sabra lahu calayhi fayudniihi minha fayastadilu bidillaha wayashrabu min maa'iha uma turfacu lahu shajaratun geed baa loo bildhaaminayaa cinda baabi aljanna jannada albaabkeeda agtiisa ku yaalla hiya axsanu min aluulayayn labida horeba ka qurux badan fa yaquulu markaasu wuxu odhanaya ay rabbi rabbiyow adninii min hadihi shajara ilah geeddaa ii dhowee liastadila bidillaha wa ashraba min maayaha laa as'aluka hayraha fayaquul markaasuu odhanaya yabna aadam alam tucaahidnii an laa tas'alanii hayraha qaal balaa yaa rabbi haawa rabbi waan kugu ballan qaaday haadihi laa as'aluka hayraha yani middanuun isii hayrkaad ku weydiisan maaye warabbuhu tacaala yacduruhu liannahu yaraa maa laa sabra lahu calayhi maa laa sabra lahu calayha waxaanu ka sabri karaynin buu arkaa fayudniihi minha ilaah baa u soo dhoweynaya geedkii faidaa ataaha faidaa adnaahu markuu usoo dhaweeyo minhaa geed usoo dhameeyo usoo dhaweeyo fayasmacu uu maqlo aswaata aswaata ahli janna ahlujannaha codkooda u maqlo sheekadoodii iyo u maqlo heestooda iyo waxyaalaha u maqlo fayaquulu markaasuu odhanaya ey rabbi adkhilniiha ilaahay u geli jannada ilahay u geli buu dhahaya fayaquulu markaasuu odhanaya ya bna aadam maa yusbirunii alayk maa yusbirunii minka maxay u kaa sabirsiinayaan yani ku dulqaadasho badnayaa ibnu aadamow ayb a yurdiika maku raalli gelinayaa an ucطiyaka adunyaa wa milahaa macaha adduunyadii iyo in la mida inaan ku siiyo ma ku raalli noqonaysaa adduunyadii oo dhan iyo wax lamida inaan ku siiyo qaala yaa rab atastahzi'u bi wa anta rabb اlcaalamiin miyaad igu dheeldheelaysa igu jeesjeesaysaa adigoo rabb اlcaalamiina miyaad igu jeesjeesaysaa dhahaya fadaxika ibnu mascuud ibnu mascuud baa qoslay faqaala markaasu wuxu yidhi alaa tas'alunii alaa tas'aluunii miyaydaan iweydiinaynin mima adxak waxaan ka qoslaaya miyaydaan iweydiinaynin qaalu markaasu wuxuu yidhi mima dabxak maxaad ka qoslaysaa qaala haakadaa daxika rasuulu llahi sala allahu alay slam rasulka ilahi baa sidaa u qoslay markuu halkan soo gaadhay yuu qoslay fa qaaluu markaasi wuxuu yidhi mima tadxaku yaa rasuul allah maxaad ku qoslaysaa qaala min daxiki rabbi alcaalamiin rabbiga qoslkiisaan ku qoslaaya xiina qaala marxiina markuu nink xiina qaala markuu yidhi atastahzaw bi wa anta rabu alcaalamiin kolka rabbi si u qoslay ana u qoslaaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa inii laa astahzi'u bika eh, kugu ciyaari maayo walaakinii calaa maa ashaau qaadir wixii aan doono waa karaya wixii aan doono waa karaya ba odhanaya ayb axaadiistantada hadda marka waxaynu ku soo marray dhowr sifo oo sifaatka ilaahay ah ayaynu kusoo soo marray oo majii iyo daxig iyo suura iyo marka ay ka mid yihiin aynu kusoo soo marray eh, marka wayaalkaasuna waxa weeyaan waa sifaatka ilaahayba sida marka ay waajibka tahay in loo fahmo waxa weeye suuradaa markaan macnaynayna macnaheeda ay baan ku fasiraynaa oo qosol iyo fara iyo muxuuha gacan iyo il iyo hadba sifadii ilaah uu sheegto ama rasuulkiisa u sheego sida ahayd baan ku macnaynayna waxaana caqiidaynayna marka inuu sifo ilaahay ay tahay laakiin ma shabahayna sida makhluuqaadkan inagu aan u naqaano dx qosol markaan nidaano waa naqaano bani aadamku si u qoslo sidaasoo kale ma aha suuro iyo socod iyo marka la sheego eh, imaadkan iyo waanu naqaana bani aadamku laba lugooda la isweydaariye inuu socodku yahay iyo meel masaafo laga yimaado masaafo la soo marka rabbina taasoo kale ma aha marka rabbi sifaatkiisa sida loo fahamaayo waa ina sida usoo aroortay loo rumeeyo takiifna takiif iyo tactiil labadaa laga ilaaliyo takiif iyo tactiil labada tactiilka marka waxaa laga in la anfiyo la beeniyo la yidhaho ilahay la yidhaha male waxa mxu ahaye gacan la yidhaha male sidaas la yidhaaho takyiifka ama tabdiilkan waxa laga wada in makhluuqaadkiisa lagu shabaho oo sideen oo kale gacanteen oo kale u leeyahay siden oo kale u qoslaa siden oo kale waxsidaasa la yidhaho can abi zubayri raximah llah abu zubayr almaki magaciisu waa moxamed ibni muslim ibni tadrus ayaa la yidhaha annahu samica jaabir bna cabdillaahi radi allahu canhuma yus'alu can lwuruud wuruudka isagoo jaabir la weydiiyey buu maqlay wuruudkan kada ilaah uu leeyahay wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatman maqdiya taasaa la weydiiyey wurudkaas suu yahay baa la yidhi qaala markaasu wuxuu yidhi najii'u naxnu ywma alqiyaama maalinta qiyaamahaan iman doonaa can kada wa kada sidaa iyo sidaa baan ka iman doonaa ayb undur aya daalika fawqa annaas dadka ka ugu sarreeya fiiri in kadaa wa kadaadaas n uu sii sifaynaya qaala markaasu wuxuu yidhi fanudcaa waxaa nooloo yeedhayaa fatudca alumam ummadihii baa loo yeedhayaa wa awhaanuhaa iyo asnaamteediina waa loo yeedhayaa ay caabudi jireenna waa loo yeedhayaa wamaa kaanat tacbudu waxay caabudi jirtay alawala falawal siday ugu kala horreeyeen umadheblaayo umadheblaayo iyo asnaamtoodii iyo baa loogu yeedhaya uma yaatiina rabbunaa rabbiga yaa noo iman doona bacda dalika inta ummadahaas loo yeedhay ka dambow fayaquulu markaasu wuxuu odhan doonaa man tanduruun yaad sugaysaan fayaquuluuna markaasi waxay dhahayaan nanduru rabbanaa rabbigaygaan sugaynaa fayaquul ana rabbukum anaa rabbigeen ah fayaquuluun xataa nandura ilayka ilaa aan ku eegno fayatajallaa lahum yadxak ilaah waa isu muujinayaa isagoo qoslaaya qaala fayantaliqu bihim waa la soconaya waa hormarayaa marayaa wayatabicuunahu waa daba kacayaan ay daba soconayaan ayb wa yucطىa waxaa la siinayaa kulu insaanin minhum nin ka midaba waxaa la siinayaa munaafiqin aw mumin ama munaafiq ama mu'minaba nuuran nuur baa qof walba waa la siinayaa marka hore uma yatabicuunahu waa raacayaan ilah bay raacayaan oo nuurkaas ay ku iftiinsanayaan wa calىa jisri jahannam jahannama muxuu ahaay buntadeedana waxaa saaran kalaaliib kalaaliib baa saaran iyo waxasag gacandho qodxo ta'khudu man shaaa allahu tacaala qofka alla doona bay qabanaysaa uma yanطafi'u waxaa damaya nuuru lmunaafiqiin munaafiqiinta nuurkoodii baa damaya dhexda la marayo nuurkii ka damaya ayb uma yanju muminiin almu'minuun mu'miniintii baa maxaa gudbaaya oo baxsanaya oo naarta ka baxsanaya fayanjuuna waa waa yani waa gudbayaan oo ka nabadgelayaan awalu zumratin jamaacada ugu horaysaa wujuuhum kalqamari leylata albadr wejigoodu wuxuu la nuur yahay dayaxa oo habeenka afar iyo tobnaadka ah sabcuuna alfan laa yuxaasabuun waa toddobaatan kun oo aan la xisaabaynin uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigaana ka adwa'i najmin fi samaa xidig samada ku jira ka ugu nuur badan oo kale ayuu ahaanaya yani kuwi hore waa ka hooseeyaan uma kadalika sidaas oo kale bay jamacaba jamacada kale uga nuur uga sii nuur yaraanaysaa uma taxilu shafaaca shafaacadii baa soo degaysa yani shafaacadii baa la idinayaa ayb wayashfacuuna waa shafaaco qaadayaan malaa'igtii waxaan jeedaa rusushii iyo ambiyadii iyo saalixiintii iyoba culamadii iyoba shafaaco qaadaya xataa yakruja min annaar ilaa naarta uu ka soo baxo man qaala laa ilaha illa allah wa kana fii qalbihi min alkhayr ma yazinu shaciira qofkii laa ilaaha illa allahu odhan jiray oo qalbigiisana uu ku jiro wax xabad shaciir ah la eg oo khayr ih uu ku jiro yani camal intaas wax yar oo camala ah qofkii sameeyey shahaadadii wax yaroo camala isku daray ayb fayujcaluuna waxaa laga dhigayaa la keenaya bifinaai اljanna jannada eh, ardaageeda jannada horteeda la keenaya wa yajcalu ahlu اljanna ahluljannihii ayaa waxay bilaabayaan yarushuuna calayhim inay ku rusheeyaan almaa biyaha xataa yanbutuu ilaahay soo baxaan nabaata الshayءi fi sayd daadka sida uga soo meesha daadku waxyaalaha ku reebo qashinku ku reebo siday uga soo baxdo muxuu ahaye geedaha iyo nabaataadkii uga soo baxdeen buduurtoodii meeshaa kaga hadhay uga soo baxaan saasoo kale iyaguna usoo baxayaan wyadhabu yadhabu soo ma wayadhabu xuraaqatuhu gubkiina dabka uu gubay ayaa ka hadhaya ثم يسأل حتى ثuma yasأlu ilaah baa weydiinayaa xatىa tujcala lahu اdunyaa ilaah waa ninka isaga ahaa ninka isaga hadda si bay u sheegaya xadiidka kad riwaayada waxay u sheegaysaa si gaaban bay u sheegaysaa ninka isaga ahaa baa waaa baa la su-aalayaa oo isna ilaah ilaah baa wax qabso odhanaya markaasu isna ilah maxaad rabtaa baa la odhanaya markaasu wax qabsanaya xataa tujcala lahu dunyaa wa casharatu amhaaliha macaha adduunyada iyo toban jirbaarkeed oo la jira ilaa laga siiyo ninkii ugu darajada yaraa وعn يزيد الفقير وعn يزيد الفقير ninka يزيد الفقير la yidhaaho wuxuu ahaan jiray nin khaariji buu ahaan jiray xadiidkan jaabiru ka maqli doona buu markaa muxuu ahaa sunni ku noqon doona qaala kuntu qad shaqafanii ra'yu min ra'yi alkhawaarij shaqafanii yani waxaa qalbigayga qaatay oo iska jeclaysiiyey ra'yigu khawaarijda ra'yigooda ah khawaarijdaasuna firqa waxay ahayd mubtadica oo muxuu ahay eh, firqa baalla bay ahayd oo waxyaala qur-aanka daahirkiisa un intay qabsadaan oo sunnada nebi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh